بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa casharkeenna bogga laba boqol iyo sagaal iyo sagaashan shardiga afraad ee masderka loo shardinayo oo anlaa yakuuna maxduudan ah anlaa yakuuna maxduudan sideed shardi ayaynu masaadirta u shardinay markay camal samaynayso saddex ka mida ayaa casharkeennii shalay aynu ku soo qaadannay shardiga afraad ee masderku uu qaadanayo ayaynu maanta ka bilaabaynaa alraabicu shardiga afraad allaa yakuuna yuuna noqonin masderku maxduudan mid la xadiday oo tiro lagu xadiday waynu garanaynaa masaadirta marka masderku uu mutlaqa yahay iyo markuu muqayadka yahay muqayad markuu noqdo labaynu u kala qaadi jirnay inuu cadad ku qaydan yahay iyo inuu sifo ku qaydan yahay ka la diidayaa waa ka cadadka ku qaydan masderkii masderulmaraha la odhan jiray caamil noqon maayo oo camal fali maayo allaa yakuuna maxduudan buu yidhi yaan la xadidin oo bitaa'in ama bilixaaqi taa'in ta haleelidii yaan lagu xadidin falaa taquulu odhan maysid acjabanii waxa iga yaabiyey darbatuka garaacaaga keliya zaydan eed zayd garaacday af carabi maaha sidaasi acjabanii darbatuka zaydan lama ogola waayo ereyga darbi waa masder maxduud buu noqday oo ta'diibaa gashay darbatuka maxaad zaydan ugu nasbisay haddaba kol hadduu maxduudbayo darbatun uu yahay oo darbun uuna ahayn washadda waxa shaadoobay qowluhu gabayaaga qowlkiisa ayaa shaadoobay yuxaayiim bihi ljaldu ladii huwa xaazimuun bidarbaanti kafayhi lmalaa naafsa raakibiin gabayaaga gabaygaa tiriyey waxaa loo arkay shaad inuu yahay oo loo baahnayn ayaa loo arkay wuxuu leeyahay ninka gabayaagi ihi yuxaayii wuxuu ku noolaynayaa bihi shaygan wuxuu ku noolaynayaa aljaldu ninka qawiga ah ee xoogga badan kolka qofku jaldi marka la yidhaa waa ka qawiga ah bihi damiirkuna biyo ka horreeyey buu u noqonayaa yuxaayii wuxuu ku noolaynayaa bihi bisababihi biyaha sababtii aljaldu ninka qawiga ee xoogga badan alladii kaasoo huwa isagu xaasimun wax dabdiyaa bidarbati kafayhi labadiisa gacmood ku dhufasho uu ku dhufto almalaa ciidda uu ku dhufto ayuu nafsa raakibin qof nool naftiisa ku badbaadiyaa qofku markuu qawi yahay xoog leh ama uu yahay nin xaasima oo umuurta dabdiya qof gaadiid fuushan oo sakaraad ah oo haraad u dhimanaya ayuu ciidda intuu gacanta kudhufo ku dhufto uu ciidda daro ayuu badbaadiyaa qofka oo siduu u badbaadin dee wuu u qodayaa biyuu u qodayaa biyahaasuu ku badbaadinayaa markaa haddaba gabaygaa waxaa ku jira ereyga bidarbati kafayhi baa ku jira darbati markaynu soo qaadanno darbati waa masder maxduud ah oo ta'dii la diidanaa ayuu sitaa haddana almalaa waa mafcuulun bihi ereyga darbaihi uu qaadanayo ama uu ku camalfalayo waa shaad gabaygaasoo kale yuxaayii wuxuu ku noolaynayaa bihi biyaha aljaldu ninka qawiga ihi alladii kaasoo huwa isagu xaasimun wax koobaa bidarbati kafayhi labadiisa gacmood ku dhufashadooda ama kafkiisa ku dhufashadiisa almalaa ciidda uu ku dhufto ayuu nafsa raakibi nin gaadiid saaran naftii ku noolaynayaa fa acmala wuxuu ku camal siiyey adarbata ereyga darbada ah filmalaa buu ku camal siiyey wa amaa nafsa raakibin kelmadda nafsuraakib ana fa mafcuulun waxay mafcuul u tahay liyuxaayi oo noolaynta ah wa macnaahu macnihiisu waxa weeyi annahu cadala wuxuu ka baydhaa canilwuduu'i gebagebaysiguu ka baydhaa ila tayamuumi tayamum buuna ku baydhaa wasaqaa wuxuuna waraabiyaa arraakiba ninka gaadiidka saaran almaaa biyaha alladii biyaha kaana ahaaday macahu maciisa oo fa axyaa nafsa naftiisuu ku nooleeya waxaa beydku ixtimaalaa luqa ahaan inay tahay ceel buu u qodayaa iyo inay tahay wuu gebagebaysanayaa sheekheennu wuxuu ku macneeyey inayna ahayn ceel buu u qodiye inay tahay wuu gebagebaysanayaa sidii biyihii uu ku weysaysan lahaa qofka baahan uu u siiyo yuxaayii wuxuu ku noolayn bihi bisababihi biyaha sababtooda aljaldu ka qawiga ihi alladii kaasoo huwa isagu xaadimu wax dabdiyaa bidarbati kafayhi labada kafku dhufasho uu ku dhufto almalaa ciidda ayuu nafsa raakibin ku nooleeya u gebagabaystaa weeye macnuhu markaa waa markuu yahay qawi uu haddana yahay xaasim nin wax dabdinaya oo dee maxaanku idhaha naftiisa ka adag oo siduu rabo unan ahayne siday wax ku saxsan yihiin raba alkhaamisu qodobka shanaad allaa yakuuna masderku yuuna noqon mawsuufan la tilmaame yuuna noqon qabla alcamali camalka hortii uu la sifaynayo haddii masderku mawsuufba uu noqdo ama la sifeeyey hadduu noqdo isagoon camal falin la sifeeyey suurtagal maaha inuu camal falo waayo masderka marka hore uu camal fali kadibna waa la sifayni alkhaamisu qodobka shanaad anlaa yakuuna yuuna noqon masderku mawsuufan la sifeeye qablaalcamali isagoon camal falin la sifeeyey falaa yuqaalu lama odhan karo acjabanii waxa iga yaabiyey darbuka garaacidaada ashadiida ee daran zaydan zaydad garaacday ereygaa darbiihi inuu zayd nasbisaa lama ogola ilayn ashadiid baa lagu sifeeyey qablaalcamale bacda alcamal uunbaa la sifeeyaa laakiin qabla alcamal lama ogola haddaba carabinimadii meel ka dhac bay ku noqotay kaasina fa in akharta haddaad dib u dhigto ashadiid ereyga shadiid ah ood zayd ka dambaysiiso jaaza wuu bannaan yahay qaala shaaciru gabayaabaa gabay tiriyo wuxuu yidhi ina wajdii biki shadiida araanii caadiran fiiki mancahi tucaduulaan gabayga fiiki kaafkaasi kasre inuu sidanayay baa filayaa fiiki kaafku inuu kasre sitay bay ila tahay aniga hadda wuu ii fadxinayaa wuu kasrinayaa sow maaha sax weeyi ninkani inan buu jeclaaday inantii uu jeclaaday ayaa lagu caayay ama lagu dhaliilay kadibna wuxuu leeyahay ninkii i caayi jiray ee i odhan jiray ma inantaasaad sidaa u jeceshahay ee igu kaa caayi jiray uunbaa maalinku arko isagii baaba ku jeclaaday buu wuu ii daaray buu yidhi allay bilaash ma ahayn buu yidhi buu idhi jacaylkaagii ina wejdii jacaylkaygii biki inanay adiga aan ku jeclaaday ashadiida ee darnaa araanii wuxuu itusiyey caadiran mid ii cudurdaaraya fiiki dartaa iigu cudurdaaraya man cahitu ninkaan ku ogaaday caduulan inuu yahay inaad ii dagaala ninkii aadka ii dagaali jiray wuu ii cudurdaaray inanay markuu ku arkay buu yidhi haddaba ereyga wejdi waa masder ficilka wejida waxaa loo yaqaanaa waa kalgacaylka ama shawqa iyo jacaylka adag baa loo yaqaanaa laakiin waxaa kaluu luqadda ku yimaadaa murugadana wuu noqdaa oo wejdigu wuu jeclaaday iyo wuu murugooday labadaba luqadda waa lagu hayaa hadda beydkani waa jacayl isagoo murugo ana waa ninkii naacawda la sheekaysanayey ee lahaa alaa yaa sabaa najdin mataahijti min najdin laqad zaadanii masraaki wejdan calaa wejdin naacawda subaxda soo dhacda ayuu la hadlayaa wadanu jeclaa xaggiisa inaa cawdu ka timid markaasuu yidhi alaa yaa sabaa najdin mataa hifti min najdin laqad zaadanii masraaki wajdan calaa wajdin wuxuu leeyahay guurahaagani ad najdi ka soo guuraysay muruguu igu abuurayaa ama wuxuu ixasuusinayaa xasuusinayaa najdi iyo dhulkii aan aqaanay ayaan dareemayaa buu yidhi inna wejdii jacaylkaygii biki kaafkaana waa in la kasriyaa wuu iga fadxiyeye inna wejdii jacaylkaygii biki adiga aan ku jeclaa inanay ashadiida ee darnaa araanii wuxuu i tusiiyey caadiran mid caadiroo cudurdaaraya fiiki dartaa iigu cudurdaaraya man cahidtu ninkaan ku ogaaday caduulan dagaal badane inuu yahay haddaba maxalushaahidku wejdigaasi waa masder wuxuu ku camal falay kelmadda biki ajaar iyo majruurka ah waxaana lagu sifeeyey ashadiida oo sifadu hadday bacdalcamal tahay mushkilad male ayuu beydka usoo deliishanayaa bisifadii shadiidka ahaa ayaa biki macmuulka dabadii dhacay fa akhara wuxuu xagga dambe meriyey ashadiida kelmadda ashadiida ah can iljaari waalmajruur jaar iyo majruurkiibuu dib uga riday almutacalliqi ee ku soo xidhmayey biwejdi kelmadda wejdi ah ku xidhmayey asaadisu shardiga lixaad allaa yakuuna masdarku yuuna noqon maxduufan mid la xadfo yuuna noqon wa bihaadaa kan radduu waxay ku radiyeen man qaala ninka yidhi fii maa laka wa zaydan war adiya zayd maxaa idinkala galay hadalkaa ayay yidhaahdeen inna taqdiira taqdiirtu waxa weeyi wa mulaabasatuka zaydan maa laka adiga iyo wa mulaabasatuka zaydan marnidaada zayd ad ku maran tahay maxaa idinkala galay waxay yidhahdeen zaydka waxaa nasbinaya ereyga mulaabasa oo masdera oo xadfan waxaa la ogaaday mulaabasadu inayna masder aha inayna camal falaynin haddii la xadfo ilan masderku haddii la xadfo ma camal falee wa calaa man qaala kiina waa la radiyey yidhi fii bismi illaah ereyga bismillaahihi wuxuu ku camal fala waxa weeye ina taqdiira taqdiirtu ibtidaa'i aniga bilow bilaabidaydu bismillaahi aan ku bilowdaa haabitun wuu sugan yahay oo jaar iyo majruurka bismillaah wuxuu ku tacalluqayaa ibtidaa qolada tidhi iyagana tanha lagu radiyey faxadafa almubtada'a mubtadaha ayuu xadfay oo ibtida'a walkhabara khabarkana wuu xadfay oo haabit ah wa abqaa wuxuuna soo reebay macmuulalmubtada'i mubtaduhu kuu ku camalfalayey oo bismillaah ah qowlkaana waa la radiyey wa jacaluu waxay ka dhigeen min adaruurati daruuray ka dhigeen qowluhu gabayaaga qowlkiisa muxuu idhi gabayaagu هل تذكرون إلى الداء هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا هل تذكرون محسوسنتهين أيو يري هل تذكرون محسوسنتهين هجرتكم هجرديني إلى الديرين ماشى الديرين ليراء ذو هجروتين halka deerayn ma daalka ya baa ka dambaysa mise alif ya un baa ka wada dambaysa laakiin alif kama dambeeyo miya hal tadkuruuna isba deerayn un buu leeyahay hal tadkuruuna maxaa tidhi ha de alif buu sheegayaa sow maaha sax weeyi alif buu sheegay alifkaasi waa kii maxfuudkayga ahaa daarayn in la yidhaahdo ayay ahayd maxfuudkaygu waa sax weeye ama daariin la yidhah daariin sax weeyi hal tadkuruuna ma xasuusantihiin hijratakum hijradiinnii ila daariin aad u hijroonayseen daariin meel baxrayn ku taalla ayaa daariin la yidhaahdaa warnimayahu ma garanaysid markaad daarayn u yaacayseen ama daariin oo baxrayn aad ku sii yaacayseen wa masxakum iyo masixidiinnii sulbakum saliibyadiinnii aad masaxayseen idinkoo leh raxmaanu yaa raxmaanu raxmaanow qurbaanan dhowi kolka wuxuu nimankani ka hadlayaa sulbakum waa jamcu saliibin saliibka iyo bahalka macatabka la yidhaah ayaa lagu jamciyaa sulbakum nimankani waa niman gaalo ahaa oo la jebiyey oo markay jabeen ayay baxrayn kusoo yaacayeen iyagoo saliibyadoodii dee baryaya oo le waxaanu ku weydiisanaynaa dhowi haddaba halka gabaygaasi taqdiirtu waxay yidhaahdeen yaa raxmaanu qurbaanan ayaa loo soo qadarayaa wa qowlakum ereyga qowl ah oo masdar ah ayaa xadfan wuxuuna ku camal falayaa yaa raxmaanu qurbaanan kolkaa macmuulkii baa la rabay masderkiina waa la xadfay waa daruura gabaygani hal tadkuruuna ma xasuusan tihiin hijratakum hijradiinnii ila daariini daariin aad u hijroonayseen wa masxakum iyo masixidiinna sulbakum sanabyada aad masaxayseen iyo wa qawlakum odhaacdiinnii aad lahaydeen raxmaanu yaa raxmaanu raxmaanow qurbaanan dhowi baan ku weydiisanay gabaygaa wa qawlakumta masderka ah ayaa la xadfay iyadoo camal falaysa liannahu bitaqdiiri wa qawlakum yaa raxmaanu qurbaanan qawlakumtaasaa la xadfay oo ku qadaran waa daruura kaasi asaabicu shardiga toddobaad ee masderka loo shardinayaa anlaa yakuuna yuuna noqon mafsuulan mid laga fasliyey can macmuulihi macmuulkiisa mid laga fasliyey lama ogola masderka in laga fasliyo macmuulkiisii walihaadaa sidaa darteed ama walihaadaa kan dartii ayay radduu radiyeen calaa man qaala ninka yidhi fii yowma maalin ka waran tublaa la faydayo asaraa'iru waxa laabta yaallee sirta ah qofku wuxuu laabta ku qarsanayo maalin la caddayn doono ummadda loo caddaynayo ayaa jirta haddaba waxay yidhaahdeen ereygaa yoom ah iyagoo ka hadlaya innahu macmuul wuxuu macmuul u yahay lirajcihi aayadda ereyga rajciga masderka ah ayuu macmuuliyay waa la diiday waxaa lagu diiday fasli baa galay rajciga iyo yoomka dhexdooda ah liannahu qad fasala baynahumaa waxaa uu ku kala fasliyey bilkhabar ama fasaradaa fusilaa kasii fiican qad fusila baynahumaa waxaa lagu kala fasliyey bilkhabari khabar baa lagu kala fasliyey athaaminu mas'alada shardiga sideedaad shuruuda masderka shardigiisa sideedaad allaa yakuuna yuuna noqon mu'akharan mid xagga dambe la mariyey canhu macmuulka dib looga riday masderku macmuulka xagga dambe kama maro falaa yajuusu ma bannaana acjabanii waxa iga yaabiyey zaydan bn acjabanii waxa iga yaabiyey zaydan zayd darbuka garaacidda aad garaacday waa darbuka zaydan oo darbukadan masderkiihi waxay dib ka martay zaydan oo macmuulkiiya ma bannaano taasi wa ajaaza suhayliyu suhayli maa banneeyey تقديم الجار والمجرور جار إيا مجرور كتقديم كيسا أيوب النيي سهيلي واستدل وحنا دليشدي بقوله تعالى قولك إلهي لا يبغون مضى البيان حولا ليحد عنها حقيقة عيكا ليحضان إريقا عنها أيوك عمل فليا مصدرك حول إيه سدو يري إيو قولهم أراهدو ذا اللهم الله يو اجعل يال lanaa annaga min amrinaa amarka iyaga farajan faraj iyo wamakhrajan waxay yidhaahdeen jaar iyo majruurku wuxuu ku tacalluqayaa farajan ilaahuw arrinka iyaga oo dhan faraj nooga yeel halkaas sideedii shardi ee masderku uu u baahnaa ayaynu bartaa kaga baxnay shalay waynu ka soo hadallay cashirkeenna masderku qaybaha uu leeyahay waxaanan u qaybinay saddex qaybood inuu munawan yahay iyo inuu mudaaf yahay iyo inuu masxuubu al yahay saddexdaasaan u qaybinay waxaynu nidhi mudaafka ayaa ayaa fara badan munawankuna waa aqyas muxallan bial markuu yahayna waaba iska shaadoo kale aad buu u yar yahay wayanqasimu wuxuu u qaybsamayaa almasdaru masderka alcaamilu camal falayaa ilaa halaathati aqsaamin saddex qaybood masderku markuu caamil yahay uu camal falayo saddexba u qaybsami axaduhaa saddexdaa midkood almudaafu waa mudaafka in la idaafeeyo wa icmaaluhu mudaafka camalfalkiisu ama camalsiintiisu agaruhu ka badan yahay min icmaalilqismayni labada kale camalsiintooda alakhiirayni ee dambe wa huwa isagu hadaba darbaani waa laba qaybood mudaaf markuu yahay mudaafun lilfaacil faacilka in loo idaafeeyo ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeye walowlaa dafcullaahi ilaahay difaacidiisu haddayna jiri lahayn annaasa dadka uu difaaco ereygaa annaasa ihi waxa mafcuul uu u yahay dafciga dafcigaa masderkiihi waxa loo idaafeeyey allaahi oo faacilkii ah wa akhdihim qaadashadooda arribaa ribada ay qaateen waqadnuhu kii oo laga nehiyey canhu xaggiisa iyo wa aklihim cunidooda amwaalo naasi dadka maalkooga ay ku cuneen bilbaatili baatil aayaddaa qur'aanka ah laba masder baa ku jira oo mid kasta faacilkiisii loo idaafeeyey mafcuulkiisiina dhammaystiranaya akhdihim marka la eego akhdi waa masder ka faacilkee wax qaadanaya waa himtan mudaafun ilayhiga ah ka la qaadanayee mafcuulkiihi waa arribaa wa aklihim markaan eegno akli waa masder ka macmuulka loo idaafeeye waa faacilkii oo waa himtan mafcuulkuna waa amwaaladaa ka dambaysa wa aklihim amwaala naas wa mudaafun inuu yahay mid loo idaafeeyey lilmafcuuli mafcuulkii ama faacilkiisa ha la jaro ama faacilkiisu ha sheegnaado ka qowlihii oo kaleba weeyi gabayaaga qowlkiisa odhanaya alaa ina dulma nafsihi lmar'u bayinuun idaa lam yasunha canha wanyaglibu alcaqla gabayaaga gabaygaa tiriyey oo kaleba weeye alaa hooyahay inna dulma nafsihi naftiisa dulminta uu dulminayo almar-u qofku bayinun waa iska cad yahay naftaada haddaad dulmido dulmigaasi waa iska cad yahay waa goor matalow naftaada seedu u dulmini waa idaa lam yasunhaa nafta markuuna ka ilaalin can hawan hawo markuuna ka ilaalin hawaha oo yaklibu ka xoog bata alcaqla caqliga ka xoog bata naftaada haddaad hawadeeda u sii dayso ogow hawada naar bay ku tegiye adigu waa dulmiday markaad naftaada ka qaban weyday hawadii iyo waxyaabihii macmacaanka ahayday jeclayd haddaba gabaygaa waxaan ka helaynaa ereyga dulma oo masdar ah waxaana loo idaafeeyey mafcuulun bihiga nafsihi ah wuxuuna dhammaystiranayaa faacilkiisii oo waa almar'u ah ka dulmiga samaynayaa waa mar'iga ka la dulmiyayaana waa nafsihi nafsihi laba icraabood bay leedahay dhinac waa fii maxalli jarin mudaafun ilayhi dhinacna waa fii maxalli nasbin mafcuulun bihi weeyi wa qowlihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka qowlkiisa ayaa ka tirsan rasuulku wuxuu yidhi waxajilbeyti beytka in loo xajo mankiina uu u xajo istidaaca awoodayey ilayhi beytka xaggiisa sabiilan jid ahaan waxajulbeyti man istidaaca ilayhi sabiila xajkani waa masder beydkan loo idaafeeyey waa mafcuulun bihi manta ka dambaysaana waa faacilkii wa xajulbeyti beydka oo loo xajo beydku ma xajiyayo beydkoo xajiyo odhan maysid waa beydkaoo loo xajo wa xajulbeyti beydkaoo loo xajo mankiina uu u xajo istidaaca awooday ilayhi xaggiisa sabiilan jid wa beytilkitaab kitaabkii beytkiisa ayaa isna lamida haddii wa beytilkitaabi la yidhaah ereyga alkitaab waa kitaabi siba weyhi uun wa beytilkitaabi kitaabkii beytkiisa ayaa kamida mida kitaabi siba wayhi waa siba weyhi waa siba weyhi kitaabkiisiiye wa huwa qowlu shaaciri waana gabayaagan qowlkiisa kitaabka siba wayhi beytka uu qoray wuxuu leeyahay تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهم تنقد الصيار في وانين قبياء او قبي ترينيا هل بو كورميا iyo siday xilliga kulaylaha ay hashaasi u boqoosho ama ay u wareegto oo ayna u hadhgelin ayuu ka warramayaa ninkani wuxuu leeyahay markaa tanfii hashu waxay kaxaysaa ay eridaa yadaahaa labadeeda jeeni waxay ku eridaa alxasaa quruuruxa fii kulli haajiratin cadeed kulayl kaste cadeed kulayl kaste labadeeda jeeni ayay ciidda iyo quruuruxa ku kaxaysaa nafyo daraahiimi nafyo daraahiimi daraahiimta siday u anfiyaan oo kale ama ay u kaxeeyaan oo kale oo tanqaadu sayaariifi nimanka sarriflayaasha oo kale nuqaadoodu ama nafyo daraahiimi daraahiimta siday u eriyaan ama ay u daadiyaan tanqaadu sayaariifi sarriflayaasha nuqaadoodu haddaba waxaan doonaynaa oo beydkan inooga muuqanaya nafyigaasi waa masder waxaa loo idaafeeyey mafcuulkii oo a ah daraahimi ah wuxuuna dhammaystiranayaa faacilkii oo tanqaadu ah tanqaad waa masder iyo isaga laftiisa ayaa masder laga dhigi karaa tardaad iyo tarxaal oo kala ayaa laga dhigayaa waa naqdi markaa sariflayaasha naqdintoodu ay ay lacagaha qaar naqdinayaan waxay eryaysaa daraahimta kuwa xunxun way daadinayaan markaa macnaheegu weeyi athaani ka labaad waa almunawanu ka la tanwiiniyo wa icmaaluhu in la camal siiyaa aqyasuwuu ka qiyaasnimo badan yahay min icmaali lmudaafi mudaafka camalsiintiisa liannahu isagu yushbihu wuxuu shabahaa alficla ficil buu shabahaa bitankiiri nakirayntuuna ka shabahaa ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkii oo kaleba weeyi ow idcaamun quudin fii yowmin maalin la quudiyo maalinka oo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman la quudiyo ereygan idcaam ihi waa masder munawana wuxuuna ku camal falayaa jaar iyo majruurka fii yowmin ah iyo mafcuulun bihiga yatiiman ah faacilkiisiina waa la xadfay taqdiiruhu waxa weeyi ow an yuطcima inuu quudiyo fii yowmin wakti inuu quudiyo dii masqabatin gaajow saaxiiba yatiiman agoon athaaliu ka saddexaad almucarafu waa ka lagu macrifeeyo bial masder al lagu macrifeeyey wa icmaaluhu camalsiintiisu shaadun waa shaad qiyaasan waisticmaalan ma saasuu yidhi wa icmaaluhu masderka camalsiintiisu shaadun waa shaad qiyaasan xagga qiyaasashada iyo waisticmaalan xagga isticmaalka labadaba shaad buu ka yahay ka qowlihi gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeyi cajibtu min arisqi lmusii'i ilaahuhu ومن ترك بعض الصالحين فقيرا cajibtu waxaan la yaabay min arisqi min arrisqi arsaaqidii baan la yaabay min arrisqi arsaaqidii baan la yaabay almusii'a kaygu halkaa almusii'i buu yidhi wiga hoos dhigay in la kor dhigo ayay ahayd almusii'a in la yidhaah bay ahayd buu inoo wada hoos dhigayaa uun almusii'a waa mafcuulun bihigiiye cajibtu waxaan la yaabay walmusii'a hoosta waa ka ku sheegaya inuu mansuub yahay cajibtu waxaanu la yaabay min arrisqi arsaaqid baan la yaabay almusii'a xumaan sameeyaha uu arsaaqo ilaahuhu ilaahiisu waxaan la yaabay buu yidhi ilaahay siduu cawsaada u arsaaqo wa min tarki bacdi saalixiin iyo kuwa suusuuban qaarkood ka tegidda ilaahay uu ka tegey faqiiran isagoo faqiira waxaan la yaabay buu yidhi ka wanaagsanna ilaahay qaar ka mida fuqaruu ka dhigaa kuwa xulxunna ilaahay qaar kamida mida wuu u tuulaa arrinkaa waan la yaabanahay buu yidhi waa ficil ilaahay ee in lala yaaba ma aha waana arrin lagugu caddaynayo xataa cibaadadu inayna ahayn raasiq allah weeyi raasiqu kuu doorana wuu siinaya adduunyada agtiisa qiimaba kama leh ku necab iyo ku jecel yahayba wuu siinaya laakiin diinta iyo aakharo ilaahay agtiisa qiimay ku leeyihiin intuu jecel yahay buu siinaya cajibtu waxaan la yaabay min arisqi arzaaqid baan la yaabay almusiica xumaan sameeyaha uu arsaaqo ilaahuhu ilaahiisu haddaba arrisqidaasi waa masder almusiicadaasi waa mafcuulkii la arsaaqayey ilaahuhudaasina waxa weye faacilkii wax arsaaqayey masderka arrisqi ihi al buu wataayo waa kaynu leenahay maaha qiyaas wa min tarki bacdi saalixiin saalixiinta badhkoodna tegidda uu ka tegey baan la yaabanahay faqiiran isagoo faqiira halkan tarkigan dambe waa mudaafkii oo isagu maaha eh, shaade waxa loo idaafeeyey mafcuulkii faacilkiina waa allah oo waa la jaray cajibtu waxaan la yaabay min an rasaqa inuu arsaaqay almusii'a xumaha samaynaya ilaahuhu ilaahiisii wa min an taraka inuu ka tegey bacdo saalixiina kuwa suuban barhkoodna faqiiran isagoo faqiir ah halkaa waxaa inoogu dhammaaday masderka iyo warkiisii ayaa bartaa inoogu dhammaaday culima sidaynu arkayno ismigii faacil baa halkanna aynu ka bilaabaynaa waa ismiga faacil ismiga faacil waa la garanayaa ismi faacil tacriifkiisa qolada sarfiga hadda dhigatay ee dhammaysay waxaan dareemi karayaa inay fahmayaan shan iyo konton ficil shan iyo konton wasan oo halka wasambada intaasoo kun uu noqonayo in laga keenayo dariiqa looga keenayana mid kasta waynu dhiganay hulaasiga oo qura ayaa lix siyood looga keenayay qiyaaskiisa hayru hulaasigana saddex qaacido la raaco uunbuu ahaa inaad mudaaracayso oo xarfulmudaaracada miim godan ka dhigto qabla alaakhirkana aad kasriso hadduu kuu kasrisnaana aad iska daysato ismi faacil ismiga faacil waxa weeye sidaynu arkayno ka ku tusaya mashtuqa min alficli lidalaalati calaa man qaama bihi alficlu calaa wajhi alxuduudi aw alistimraar baa loo yaqaanaa athaalisu ka saddexaad ismulfaacili waa ismi faacil kharajo maxaan odhanayaa ismi faacil markaan rabo hulaasiga faacilunku keen khaarij qatala maxaan odhanayaa qaatil karuma maxaan odhanayaa faciil ku keena kariim kariim cadisho maxaan odhanayaa faclaan ku keena cadshaan sawido maxaan odhanayaa afcal ku keena aswad wahaakada ismiga faacil ee hulaasiga uga kaa wasmulfaacili waa ismigii faacil haddaba ismiga faacil wuxuu u shaqayni siduu ficilkiisu u shaqaynayo oo kale hadduu ficilkiisu faacil iyo mafcuul qaadanayo isna faacil iyo mafcuul buu qaadan hadduu ficilkiisu faacil iyo laba mafcuul qaadanayo isna faacil iyo laba mafcuul buu qaadan hadduu ficilkiisu faacil qura qaadanayo faacil quru qaadan iyo jaariya majhuuliya daraf wuxuu ilaahay ka siiyo wasmulfaacili waa ismigii faacil ka daaribin oo kaleba weeyi waa garaace daarib waa maxay macnihiisu waa garaace ama safre daraba wuu safrayna waa la yidhaah daraba wuu garaacayna waa la yidhaah kaad ka keentaba ama daarib garaacadhe ama daarib safradhe qur-aankay ku jirta iyadoo safar ah wa mukrimin iyo sharfiye labadaa tusaale ayaa ismi faacila daarib iyo mukrim wuxuu tusaalaha laba uga dhigay daarib wuxuu ka soo qaadanayaa hulaasiga oo daraba ah darabaa saddex ahayd mukrimna wuxuu ka soo qaadanayaa khayru hulaafi oo akrama ah akrama waa afar xaraf kolkaad mudaaricayseed yukrimu tidhaa un baadiya'da miim godan ku bedelan qabla aakhirkana ad kasrin mukrim buu kuu noqonayaa wasmulfaacili waa ismigii faacil ka daaribin oo kaleba weeyi wa mukrimin oo kaleba weeyi fa in kaana hadduu yahay ismiga faacil bial mid ku sugan hadduu yaho alwata camila wuu camal fali muطlaqan kii oo shardiba loo xidhaynin hadduu ismiga faacil al wato shardi loo xidhi maayo wuu camal fali ashaasina waxay noqonaysaa ashii ismiga mawsuul isaguna ficil buu si xooga u shabbahay oo ficilka uu shabbahay waxa weeye dee ismiga mawsuul silada daba dhacdaa ficil bay ahaan jirtay isna halkii silada ayuu dhacay fa in kaana hadduu yahay bial mid ku sugan ismiga faacil camila wuu camal fali muطlaqan shardi la'aan ow mujaradan hadduu yahay mid la qaawiyey oo asha laga qaawiyey oo bilaa al ah fa bishardayni laba shardi baa loo shardiyaa culimmada qaarna wayba ka bediyeen labada shardi kownuhu waa inuu yahay ismiga faacil markuu bilaa al yahay xaalan xaal waa inuu yahay xaalka waxaa looga jeedaa waktigan hadda a taagan tahay waa inuu macnihiisu yahay seven hadda dhacaya waa inuu yahay aw istiqbaalan ama istiqbaal wax soo socda waa inuu noqdo waxaa la diidayaa ismi faacil oon alwadan macnihiisa inaan maadi ka dhigno hadduu macnihiisu maadi noqdo ma camal falo camal fali maayo mafcuul qaadan maayo macnihiisu waa inuu xaal yahay ama uu mustaqbal yahay labadaa mid ahaan waa kow waictimaaduhu waa inuu cuskan yahay calaa nafyin sagaal qodob mid ahaan buu ictimaadkiisuna noqdaa sagaal arrimood mid ahaan waa inuu ictimaado waictimaaduhu waa inuu cuskado calaa nafyin nafyi waa inuu cuskado aw istifhaamin ama istifhaamba waa inuu cuskado nafyi buu cuskanayaa ama istifhaam buu cuskanayaa nafyi baa ka horraynaya ismiga faacil ama istifhaam baa ka horraynaya ow mukhbarin canhu ama mubtadaa ka horraynaya mukhbaru canhu waa mubtadii kii khabarka loo noqonayey ow mawsuufin ama mawsuuf baa ka horraynaya sheekheennu wuxuu tilmaamay kow ictimaadka nafyi laba istifhaam saddex mubtade oo mukhbari canhu uu yidhi afar mawsuuf afartaa ayuu tilmaamay laakiin waxaa inoo iman doonaa sagaal qodob ictimaadyadu inay yihiin sagaal qodob buu ismiga faacil ayuu ictimaadaa markuu camal falayo aayad qur'aana ayuu haddaba sheekhu is yidhi sawta maadiya ee shardigii hore laga waayey waxa weeye asxaabulkahfiga ilaahay markuu ka warramayey wuxuu yidhi baasidun diraacayhi baasidun wuxuu fidinayay ayigoogu diraacayhi labada jeeni ayuu bilwasiidi afaafka godka ku fidinayey haddaba baasidun diraacayhi baasidkaasi asxaabulkahfigii beri horay ahaayeenoo way tegeen fidintaasi waa wax dhacday oo maadiya sawka diraacayhi mafcuul ka dhigtay maxaa laga yeeli xikaayatulxaal waxa la yidhaha baa jira xikaayatulxaal baa aayadda lagu macnaynaya xikaayatulxaalkuna waxa weeyi inaad adigu iska soo qaaddo xilligii asxaabulkahfiga qisadoodu ay socotay ee aygu lugaha fidinayey mid u taagan waa inaad qadarto inaaba dul taagan tahayba ood sii eegto godkii iyo ayga jeeniyada fidinaya xikaayatulxaal baa la ama waa inaad ayga iyo asxaabulkahfiga ka soo qaado inay hadda dhacayaan oo kale haddadan aad joogto inay dhacayaan waa inaad ka soo qaato ama iyagaad soo ayaad keeni halkan ama adiga ayaa halkii tegi xikmad baa ku jirto oo ilaahay qur-aanka uu isticmaalaa xikaayatulxaalka noocan oo kalea ah, xikmad ballaaran baa ku jirta marka adiga shucuurkaaga la kicinayo ama dareenkaaga si khatar a ah loo soo jeedinayo in war aan kuu sheego maalan haddii mushaakil ay dhaceen oo dalka dhibaatooyin iyo dil iyo burbur uu ka dhacay inaan afka kaaga warramo wixii dalka ka dhacay iyo inaan cajalad fiidiya oo laga duubo inaan kuu daaro iyo maa khatara ma inaan afka kaaga warramaa mise waa inaan kuu daaro haddaan kuu daaro adigaaba abad moodaya inaad meeshii taagan tahay xikaayatulxaalka laguu sheegayaa waxa weeye xaaladii ay wax dhacayeen ood iska soo qaadda inaad u joogto ama iyadu inay hadda dhacayso kolka shucuurkaagaa la bedelayaa in shucuurkaaga la bedelo oo caatifad lagugu abuuro oo dareenkaaga la kiciyo weeyi ama qisadaad la yaabi doontaa siday u dhacayso haddaba xikaayatulxaal baa aayaddaa ku jira laakiin la soco wa baasidun diraacayhi aayadda ah calaa xikaayati alxaal xikaayatulxaal bay ku sugan tahay khilaafan inagoo khilaafayna lilkisaa'iyi sheekha kisaa'i la yidhaah wa khabiirun banuulihbin waa gabay khabiirun banuulihbin gabayga weeyaan gabayga khabiirun banuulihbin ah ereygan khabiirihi waa ismi faacil ama sifatu lmushabaho banuuga ayuu rafcistay ictimaadba ma haysto maxaa ictimaadkiisii mee wa khabiirun banuulihbin haddaad xagga ictimaadka ka eegto waa cala taqdiimi waa la kala horraysiiyey oo khabiirku waa khabar qadimay banulihbinna waa mubtade ta'akhuray haddana haddaad waxaad odhanaysaa markaa tidhaa waa la kala horraysiiyey oo banuudu waa jamace khabiirku sawka mufrada xaggee taaba ka xallini haddaad tidhaa waa la kala horraysiiyey miyaa la ogol yahay inaad tidhaa masalan almuxammaduuna jaalisun maa la ogol yahay almuxammaduun inaan jamac ka dhigo jaalisunna inaan mufrad waxaa lagu oranayaa khabiirku waa mufrad baruuduna waa jamac uu ka hadlayo wuxuu ku yidhi khabiirku waa faciilo waa waxa musanaha iyo mufradka iyo jamcu wada leeyihiin wa taqdiiruhu waxa weeye khabiirun ka dahiirin khabiir dahiir kale igu qadar buu ku yidhi dahiirkani waa talmiix aayad uu eegayaa aayadda qur'aanka ilaahay ku leeyahay waalmalaa'ikatu bacda daalika dahiir malaa'igtii iyo saalixiintii ayaa la yidhi bacda daalika dahiir haddaba malaa'igta iyo saalixiintu waaba jamace maxaa ereyga dhahiira loo qaatay oo mufrad looga dhigay wuxuu ku leeyahay waxa ku siman mufradka iyo musannaha iyo jamaca ayaa ku siman laba dhinac buu halkaa xalliyey la soco laba su'aalood oo mid kastiba khatarteeda le buu sheekhu xalliyey khabiir awey buu ku yidhi cala taqdiimi wa taxqiir ku xalli ictimaad looma baahno maba camal falaya markaa waa mubtadiya khabar khabiir maxaa mufrad looga dhigay cala taqdiim wa taakhiir markaan qaato ka dahiir ka dhig buu ku yidhi aayadda qur-aanka oo kale ah maxaa kolkaan saaba kuu sheegtay khilaafan waxaan khilaafaynaa lilakfashi walaadkii sheekhii akfash baynu khilaafaynaa walmihaalu mihaalkii weeyi halkan walmihaalu sheekhu yidhi waa qodob kaluu ku soo daray walmihaaludani waa amhilatulmubaalaqada wixii la odhan jiray walmihaalu amhilatulmubaalaqadii weeyi amhilatulmubaalaqadu sida ismiga faacil oo kale ayay iyaduna u shaqayni ama ay u camal fari doontaa walmihaalu waa amhilatu lmubaalago culimmada sarfigu shan iyo toban wasan bay dhigaan culimmada nuxaaduna shan wasan bay dhigaan shantii wasan baa laga yaabaa sheekhu inuu keeno wa huwa haddaba mihaalku waa amhilatu lmubaalago eh maaka weeyi xuwila la kala wareejiyey lilmubaalagati mubaalaqo darteed oo min faacilin faacil ka ahaaday ayaa laga wareejiyey ilaa facaalin baa loo wareejiyey faacilkii unbaa loo wareejinayaa facaal daarib sow ma ahayn garaace bal daaribkii facaal ugu dhawaaq maxaan odhan daraab waa garaac badane aakilkii bal facaal ugu dhawaaq akaal waa cunid badane shaaribkii bal facaal ugu dhawaaq sharaab waa cabid badane weeye ilaa facaalin baa loo wareejin caynka ka shadan ow facuulin baa loo wareejin facuul shaakirkii bal facuul u wareeji shakuur ow mifcaalin baa loo wareejin mifcaal naaxirkii bal mifcaal uba u wareeji minxaar bikaratin in fara badan baa saddexdaa la isticmaali doonaa aad bay u badan yihiin waa facaal iyo facuul iyo mifcaal saddexdaasi waa saddexda ugu faraha badan ee amhilatulmubaalaqada laga isticmaalo ow faciilin faciil baa la isticmaali samiic oo kale weeye caliim oo kale weeye ow facilin baa la isticmaali facilin waxa weeye facilin maziqun oo kale weeye biqilatin in yar baa labadan la isticmaali labadan dambe way yar yihiin saddexda horena way badan yihiin naxw ama alcasala malabka fa ana anigu sharaabun aad baan u cabaa malabka ani laygamaba soo gaadho ama alcasala fa ana sharaabun malabka aad baan u cabbaa halkaa laba nooc ayuu sheekhu inoogu wada sharxay oo mid ismi faacil ah midna amhilatu lmubaalaqa ah annawcu haaliu nooca saddexaad oo min alasmaa'i asmaada ka tirsan alcaamilati camal samaynaysa camalalficli ficilka camalkiisa ismulfaacili waa ismi faacil wa huwa ismiga faacil alwasfu waa wasfiga addaallu kutusaya cala alfaacili faacil kutusaya aljaari ee ku duldureersanaya calaa xarakaati almudaarici mudaarica xarakooyinkiisa iyo wa sakanaatihi mudaarica reebniinyadiisa xarakada mudaarica iyo reebniinka mudaarica ayuu ku dul dareersan insha allah sharaxa ayuu inoogu joogi doonaa annawcu haalis ayaan cashirkeenna berri ka bilaaban doonaa biidni illaahi tacaala wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam